bsm اllahi الرحmn الرaحيim alxamdu لlah rab العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbihi أجmaعiin اllahuma اnfacna ma clamtna وcalimna ma ynfacuna وزidna cilma qaala الimaam abuاlxusein msلm الxajaaج bn msلm اlqushayri naysaburi raximah اllah taعaalى bsm اllahi الرaحman الرaحيim kitaabu salaaة الmusaafiriina wa qasriha salaaة الmusaafiriin musaafiriinta safarta ku jira salaadooda iyo wa qasrihaa gaabinta salaadaas la gaabiyo salaatu lmusaafiriina sidoo qofka musaafirka ah uu salaada u tukado min xayثu اlqasri wاljamci hadday noqoto in la gaabiyo salaadii rubaaciyadeeda afar ragcadood ka koobneed iyo hadday noqoto in la jamciyo salaadaha laisku jamciyo duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho min maxaasin alislaam ayay ka mid tahay islaamkeenna maxaasintiisa iyo wanaaggiisa rafcu lxaraj wixii culays iyo mashaqaa in la kor yeelo qofka musaafirka ahna madinatu lilmashaqa mashaqa iyo xaalad culaysa ayaa saaran ilaa uu nabiga calayh salaatu wasalaam yidhi safarku waa qidcatu min alcadaab qayb cadaabka ka mid ah oo qofka uu u diidaayo cuntadii iyo cabiddii iyo jiifkii iyo qaabkii hore ee ku noolaa oo dhan baa isdaba maraayo oo adkaanayo meelaha qaar guud ahaan safarka laga hadlaayaa qaar hadda iska sahlana waaba jiraa marka musaafirkaasi haddii mashaqadaasi ay jirto safarka dartiis in salaadihii laga fududeeyo imaatay in soonkii laga fududeeyo imaatay oo iska afuro marka arrimahaasna waxay ka mid tahay ilaahay wuxuu nala doonayo oo ah fudeed iyo sahlanaan iyo wixii culaysa inuu naga kor subxaana yuriidu allaahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra ilaahay fudeed buu inala rabaa iyo wax sahlan wixii culays oo idil oo marka kusoo waajahana xagga fudeedka ayaa baab lagaaga furaya albaab laga furay almashaqatu tajlibu taysiir wixii mashaqo oo idilba waxay soo jiidaysaa fudeedin iyo sahlanaan ilaa ay mashaqadii ka tagto kadibna umuurta sideediiba haddana ku noqonaysaayo waida tasaca daaqa qaacidadii fiqigeed ba sa ahayd marka musaafirka salaada waxaa u bannaan inuu qasriyo gaabiyo inuu maca alqasri jamciyana way bannaan tahay dabcan masaaishaas furuuc badan bay leedahay oo fuqahadu ay ka hadlaan oo qaar waxay qabaan qasrigu inuu waajiba yahay oo xadiidkan caaisha radia allahu canha bay daliishanayaan asal waxaa ahaa salaadda in laba ragcadooda la tukado salaadda qofka xadarka ee degan ee nagaadiga ku jira ayaa la siyaadiyey ee musaafirku sidiisibay baaqi ku ahaatay daahiriyada sidaasay qabaan qaar kaloo jamhuurta u badanna waxay qabaan jamhuurta inay masaladu tahay masalatu ruksa oo qofkii rabana rugsada uu qaato oo salaada gaabiyo kii iska taamyeelana asalkii taamyeeliddu ay tahay ayuhumaa afdal bay isku hayaanoo in la qasriyaa afdala iyo in laain maarata la taam yeelo afartii la tukadaa afdala waa masale kaloo ayagaas ay dale isku sii hayaan waxaa kaloo imaanaysaa masale la yidhahdaa jamcu bayna duhri waalcasri iyo bayna almaqrib waalcishaa ayaduna jamhuurtaa qabtaa inay qasrigu in jamciga uu bannaan yahay waxaan ka ahayn abu xaniifa raximah ullah oo asagu waa diidan yahay waxa la yihahdaa jamcu axaadiista ku soo aroortay jamcigaasna wuxuu ku fasiray inay tahay jamcu suuri ah oo salaadan aakhirkeeda iyo middan awalkeeda laiswaafajiyo ee salaad waqtigeeda laga qaadayo oo salaad kale loo soo raray ama dib loogu raray ma jirtuu leeyahay laakiin asalka axaadiistaasi daahirkooda iyo jamhuurta siday qaaratay baa xoog badan in la jamcin karo salaadaha qoladaa qabta waa la jamcin karaa baa sii khilaaftay bayna imaami maalik raximah اllah wa bayna albaaqiin a'immada kale kashaafici wa axmed wa kayrihima ayay isku khilaafeenoo imaam maalik wuxuu leeya marka la jamcinaayo qof socoto ahoo safar ku jira oo idaajadda sayr xadiidka ibnu cumar ay noo imaan doono ayuu leeyahay laakiin qof fudbaqiisa iyo hoteelkiisa degan ama ma ahe iska deganoon soconin markaasi salaa walba waktigeediibuu tukan hadduu rabo uu qasrin karaa oo uu gaabin karaa laakiin ma jamcin kara buu leeyahay xadiidka idaa jadda sayr buu dariishanayaa jamhuurtana waxay dariishanaysaa xadiidka sunanka ahaa ee mucaad binu jabal oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu jamcin jiray jamcu taqdiim iyo jamcu takhiir labadaba iyo xadiidkii tabuuk nabiga calayh salaam uu deganaa isagoo degan salaadaha uu jamcin jiray marka sidaasaana xoog badan in salaadaha haddaad xataa musaafir tahay muqiim markaa taawdana geedi ahayna soconin in ruqsada aad leedahay masaaisha iyo qeyrkeedba culammadu way ka hadlaan oy ka mid tahay masaafada wax lagu qasrinaayo daahiryada waxay qabaan musama safar masaladan wax taxdiid ah oo intaa iyo intaasi kilomitirka iyo safarta intaas haddaa u safraysaad salaada gaabinaysaa ama aad ruqsadaa qaadanaysaa wax nas ah oo ku cad oo sariix oo saxiixa ma jiro aahar laga fahmay saxaabada qaar ay ku hadleen unbay qaateen qolada leh musaafa la shardinayaa marka daahiriyadu meesha way ku xoog badan yihiin aayaddaas cumuumkeeda oo idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaad haddii aad musaafirba tihiin inaad salaadda gaabisaan dhibaato ma laha ayay qaateen masaladu inay tahay masale u noqonaysa curfiga iyo caadada wixii la dhihi karo heer waa safray salaadiisa qofkaa waa gaabinaya axkaamtii musaafirka ku rumoobaysa wixii dangudasho iyo magaalada geeskeeduu joogaa iyo tuulo raacsan ku dhow iyo wixii markaa hebel waa safraan la dhehayninna muqiim baa lagu xumbaari bay leeyihi daahiriyadu jamhuurtu waxay leeyihin maya musaafar shardi ah jamhuurtu waxay qabaan marxalatayn laba marxalo axnaaftuna alaaa maraaxil bay qabaan waan arki doonnaa oo amyaal iyo faraasikh ayay culammadu ka hadlaan masalada ayada masalada musaafirka marka waa masale axkaam badan oo masaa'il fara badanna ay ka farcamaan faracaas iyo tafsiilkaasna waxaa lagu akriyaa oo lagaga hadlaayo culimmadu kaga hadlaan fii kutub alfuruuc kutub alfuruuc iyo fiqiga iyo axkaamta iyo masaa'ishaasi furuucda culammada meeshay kaga hadlaan halkaasi ku jirtaan qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malikin can saalix bni kaysaan can curwata bni zubayr can caaisha zawji nabiyi sala اllahu alayh wasalam annaha caaisha qaalat waxay tiri uridat salaau racatayni racatayn salaadda markii nabiga lasoo dheelmiyey leylatulisra walmicraaj waxay ku soo degtay oo lagu farad yeelay labalaba ragcadood wixii aan ka ahayn maqribka oo maqribku asagu witru nahaar yaa la yidhahdaa saddexdaa ragcadood buu ahaa inta kale labalaba ragcadood bay ahaayeen filxadari hadduu qofka uu xadar yahay iyo wasafar intaba laba ragcadood baa la tukanaya ay ku safarad noqotay fa uqira salaatu safar salaadii musaafirka sidii baa loo daayey laba laba ragcadood in la tukado wasiida waxaa la siyaadiyey fii salaati alxadari qofkan xadarkaa salaadiisi baa la siyaadiyeyoo duurkii afar ragcadood bay noqotay cishii afar ragcadood buu noqday casarkiina afar ragcadood buu noqday maqribka asaga lama qasriyo lama gaabiyo oo saddexdaa ragcadood haddii ha la gaabiyo la yidhaahdo oo la yidhaahdo sida duhurka iyo casarka iyo cishaha laba loo xadfay hadday alla dhaho halla waa nis mogtahay duurka miski baa la xadfay casarka shiina mis baa la xadfay nisfumaqrib maqribka miski ha la xadfo haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa ragca wa nus bay noqon ragcad iyo nis bay noqon nis haddii la yidhahdo ha la xadfo markaasi ma kuma imaanayso qaabkii salaada hal ragcadood iyo nus ila ragcadda nus ma yeelato haddii la yidhaahdo ma ragcad ha la gooyo laba ragcadood ha laga dhigo sida duhur iyo casarba looga dhigay iyo cishaha iyaduna waxaa meesha ka baxaysa alwitriya uu nabiga ku tilmaamay maqribka witru nahaar maalinta witirkeedii weeye subuxuna isaguna labadiisa lagama gaabinayo hal ragcad buu kusoo fadhiisanaya haddii la gaabiyo labadooda loo daayey markaa isaguna lama gaabinayo inta kale laakiin afartii labaa laga soo reebaya haddii musaafir yahay hadduu xadar yahayna waxaa weeyaan afartii baa laga dhigo waa la siyaadiyey halkan way meesha daahiradu deliishanayaan oy leeyihiin asalka waxaa ku taagan safarka in laba racdood u la tukado waxa la siyaadiye waa markaad gurigaada joogto afar aad tukanaysaan waxadaanii abu aahir xarmala bnu yaxya qaala xadaanaa ibn wahbin can yunis can ibni shihaab qaala xadaanii curwat bni zubayrin ana caaisha zawja nabiyi sala allahu calayh wasalama qaalat farad allahu salaata ilaahay salaaddii waa farad yeelay xiina faradahaa markuu farad yeelay habeenkii nabiga la dheelmiyey ragcatayni laba ragcadood baa lagu farad yeelay salaadaho dhan laba ragcod bay ahaayeen uma atamahaa waa dhammaystira waa ziyaadiya fi lxadar qofka hadduu xadar yahay oo uuna musaafir ahayn labaa lagu daray fa uqira salaatu safari safarka salaadiisiina waxaa loo daayay cala alfariidati aluulaa faradkii horaa loo daayey marka inay farad tahay oo laba aan laga badin karin sidaasay daahiriyadu qabaan daliilkoodana waa xoog badan yahay daliilkoodana waa xoog badan yahay weliba ficilkii nabiga sala allahu caleyh wasalam oo hadduu musaafir yahay nabiga calayh salaam salaada ma taam jirine salaada qasri buu tukan jiray rasuulka calayh salaatu wasalaam musaafir ba hadduu yahay markii maka la furtay fatxulmaka nabiga calayh salaam sidaa salaada tujinaya xaramka markaasu wuxuu dhihi jiray ya ahlu maka inaa qowmun sufur atimu yaa ahla maka fa innaa qowmun sufur xadiidka culamada qaar baa wax ka sheega laakiin uu qasrin jiray oo gaabin jiray xadiid ibnu cabaas radi allahu canhuma sagaal iyo toban beri oo uu leeli jiray haddii aan intaad meel ku nagaan anagu waan qasrinaynaa wixii ka badanna waan taageeraynaa inuu nabigu qasrin jiray way sugan tahay xaajatulwadaac toban beri iyadoo nabiga inuu salaadda qasrinayey oo laba ragcdood tukanayey sidaasaa ficilkii nabiga ahaa calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa iyo xadiikan caaisha radiallahu canha haddii lagu darana xoog buu leeyahay madhabu daahiriya waxadaanii caliyu bnu khashram jamhuurtuna waxay qaadanayaan qisada imaan doonta caaisha iyo cumaan iyo saxaabadii oo arkaysa oo ku daba xidhanaysa wain kaana hadalba ha geliye ama oo afdaliyada ha ka hadlaano laakiin salaaddu inay asaxayso haddii rubaaciyadii afar ragcadood la tukado oo ay maaragtay ku daba tukadeen salaad aan asaxaynin oon afar laga dhigi karin kumayna daba tukadeen waajib hadday ku tahay saasay iyaduna qaateen waxadaanii cali ibnu khashrab akhbaranaa ibnu cuyaynata can zuhri can curwa can caaisha ana salaata awala maa furidat markii u horreeye la farad yeelo furidat ragcatay laba ragcadood baa lagu farad yeelay fauqira salaatu safar baa la qiray oo sidii loo daayey wautima salaatulxadarina waa la dhammaystiray oo labaa lagu daray qaala zuhriyu faqultu licurwa waxaan ku yidhi maa baalu caaishata tutimu fi safar caaishadan xadiidka warinayso in musaafirka salaadiisii sidii asalkeeda faradkeed loo daayey maxaa ku dhacayoo qowlkeeda ee xadiidkan warinaysiiyo ficilkeeda uu isku khilaafay maa baalu caaishata tutimu fi safari maxay salaadda u taam yeeshaa iyadoo musaafira markay safar tahay oo afar ragcadood u tukataa ayadoo xadiidka warinaysa qaalaana waa wax tacajub ahoo qowlkii iyo xadiidkii qofka warinaya raawigaha inuu ra'yigiisa dabamaro ma aha marka alcibratu maa rawa raawi weeyaane muxuu khilaaftay maa baabu caaisha tutimu fi safar marka waa muta'awila ta'wiil bay haysataa ee nas iyo daliil aynan u haynin wax kale oo saarif ah inay ka leexata ma banaana caaishana ma samaynayso radia allahu canha wa ardaaha nas xadiid nabowi ah ka leexan mayso markaasuu qaala wuxuu yidhi curwe innahaa caaisha ta'awalad waxay ta'wiishatay ee ijtihadad way ijtihaadayoo waxay fasiratay kamaa ta'awala cumaanu cumaan ijtihaadkii uu qaatay oo kale ayay iyaduna ijtihaaday oo cumaan binu cafaan baa saa yeeli jiray lix sano khilaafadiisii ama toddoba sano ama riwaayada soo socota siddeed calaa shakin fi riwaayaat siddeed sano ayuu intuu khaliifka ahaa uu raaci jiray sidii nabiga iyo abubakar iyo cumar ay ahaayeen oo markay mina joogaan salaada ay laba ragcadood tukan jireen kadibna wuxuu ka dhigay afar ragcadood cumaan caashana waxa cumaan uu deliishanaayo ayaa iyaduna deliishanaysaa oo waxaa ka mid a ah waxa cumaan radi allahu canhu ku xumbaaray amiiruulmu'miniin buu ahaa meel kasta oo mu'miniinta ay joogaan oo dhanba asagaa xukuma waa dhulkiisa iyo waa daaruliqaama meel asagoo xukumo oo degan yahay musaafurba ma ahaba halkaasay qaarkood ku xumbaareen caaishana de waa umulmu'miniin meel kastaba cidi kasta iyo reerkii kastaoo reer islaamaba ayadaa hooyo u ah gurigeedii bay joogtaa waa ta'wiilka iyo culammada waxyaalahay sheegeen bay ka mid tahay ma ahee in maaragtay salaada la taamyeelo afar la tukado iyo in la qasabiyo labaduba jaa'izaad way bannaan tahay marka axadu eh, muxuu ahaa labadii mid ee jawaaskiiya bannaanida ahaa mid ka mid ay qaateen marka hadday qasriyaanna jawaas bay qaateen oo bannaanay bay qaateen hadday taam yeelaanna taam yeeliduna waa jawaas masalada wujuubba ma jirto sidaa iyaduna ta'wiilkay ka mid tahay wa hayrihaa mimaa dakarahu ahlulcilm ay sheegeenoo qaarkood inoo imaa aan sheegi doono waxaddaana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb wa zuhayr binu xarb wa isxaaq bn ibraahim alxandali qaala isxaaq barana waqaala aakharuun xaddaana cabdullaahi bnu idriis alawdi can ibni jurayj cabdilmalik can ibni abi camaar wasmahu cabdiraxmaan bin cabdillaah can cabdillahi bni baabih can yacla bn umayata qaal qultu waa saxaabi jaliila radi allahu canhu ibnu umaya yacla bn umaya yacla bnu munayana waa la dhahayoo yunsabu ilaa ummihi munaya qaal qultu licumar bn khadaab waxaan ku idhi fii qowlihi tacaala ishkaal baa galay aayaddan ayada ah iyo waxay ka hadashay iyo ficilka dadka falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftirakum aladiina kafaruu haddii aad musaafiriin tihiin laysa calaykum junaax korkiina wax dembi ah ma laha an taqsuruu min asalaat inaad salaada gaabisaan oo duhurkii iyo casarkii iyo ceshihii laba tukataan in khiftum baa layidhi shardi baa lagu xidhay in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu haddaad ka baqdaan kuwii gaalada inayna fidneeyaan oo cabsi ka qabtaan oo aad ka baqaysaan xaalad khowf iyo cabsi aad ku jirtaan salaadda waad gaabsan kartaan aayaddu marka gaabinta salaadda waxay ku xidhay shardi ah wujuudu alkhawf inuu cabsi jiro haddana cabsid ma jirto faqad amina annaasu dadkii aamin bay noqdeen oo nabadgelyo weeyo xijaas iyo dhulkoo dhanba waxay noqotay dhul islaam oon gaal laga baqaynin maxaa weli loo sii gaabinayaa oo musaafirkii salaadda u gaabinayaa waxaa la og yahay shardigu haddii la waayo in mashruudkiisana la waayn oo maa yalzamu min cadamihi alcadam weeyaan maa yalzamu min cadamihi alcadam ayaa shardi la dhahaa wax haddii la waayo shardigu mashruudkiina la waayn khawfkii iyo cabsidii shardigaa haddii la waayo qasrigii iyo gaabintiina waa in la waayay ahayd lama yeelina waa la sii wadaa faqad amina annaasu faqaala cajibtu cumar baa wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaaba aniguba mimaa cajibta minhu waxaan la yaabtay masaaisha culammada ay ka hadlaan bay ka mid tahay usuululfiqiga iyo dalaalaatulalfaadka iyo masaa'isha ayada ee usuulka la yidhaahdo waxay ahayd masalo ku xidhan maskaxdooda ku jirta oo macnahooda ay isticmaalaan ee qur-aanka iyo sunnada u adeegsadaan sijiyi ah oo ilaahay ku abuuray oo ay fahmayaan oo ilaahay uu maaragtay eh, fahansiyey buu ahaa marka usuulku fiqiga in la fahmo ama wax lagu dabaqo nusuusu shareeca way horraysay in laga dhigo fanni gaara unbaa dambeeye saa darteed hadda masalada uu iltifaadayo waa la arkaayo waa masaa'isha la yidhaahdo alxukm alwadci axkaamta sharciga marka laga hadlaayo khidaabullaahi cala almukallaf qofka mukallafka ilaahay uu la khidaabaayo khidaabka asaga ah ayaa wuxuu noqdaa ikhtidaa waxa la yidhaahdo ikhtidaa iyo dalab labadaasu u qaybsamaa dalabkuna xukmu takliifi baa la dhahaa ikhtiduhuna xukmun wadci baa la yidhaahdaa axkaamta wadciyada waxaa ka mida shardi iyo sabab iyo maanicia ka mida oo markaas wix calaamaad looga dhigay axkaamta takliifiga u weeye marka masalada saasuu ku socdaayoo sidaasay u qaadan jireen oomayna baahneen marka inay kitaab u laabtaan ama la allifo ama masaa'il loo soo aruuriyo waxay u baahan yihiin ma ahayn faqad amina annaasu dadkina waa aamineen shardigii waa la waayey haddii shardiga la waayey mashhuurka la waayay ahayd faqaala cumar cajibtu mimaa cajibta minhu isku si baan oga yaabanahayo ishkaalka annagana ay qabtay fasa'altu rasuul allah meeshii ishkaalka iyo la yaabka iyo wixii qumuudaho la fahmi waayo loo noqon jiray oo rasuulka calayhi salaam baan u noqday oo can daalika masaladaa waan su-aalay su'aalay faqaala nabigu wuxuu yidhi sadaqatun hiya sadaqatun waa sadaqo inaad salaadda iska gaabisaan idinkoon qofna ka cabsanaynin bini aadam ah salaadda aad gaabisaan ilaahay waa idii daayey sadaqatu way tasaddaqa allaahu biha calaykum ilaahay waa igu sadaqaystay faqbaluu aqbala sadaqatow sadaqadiis ilaahay baa idiin ogolaaday waa ruqsa iyo ilaahay cadiya uu ina siiyey oo haddii marka hore cabsi lagu xidhay kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsi la'aan ayuu idiin ogolaaday inaad iska gaabisaan sadaqad tasaddaqa allaahu biha calaykum sadaqadaa marka alla uu inagu sadaqaystay xaggay ku caddahay aayad qur-aan arrintaa caddaysay miyaa jirtaa maya xadiidka nabigaa lagu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam nabigana waa loo igmaday oo waa loo tafwiidiyey inuu u caddeeyo ummadda wixii lagu soo dejiyey waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim xadaana muxamed bin abi bakr almuqadami qaala xadaana yaxya can ibni jurayji cabdilmalik bn cabdilcasiiz qaala xadaanii cabduraxmaan bin cabdilaahi bin abi cammaar can cabdilaahi bni baabihi can yacla bni umayata qaala qultu licumar bn khaaab waxaan ku yidhi bimidli xadiidi ibni idriis cabdulahi binu idriis alawdi ninkaa soo maray sanadkiisaas ibnu jurayd ka warinaayu mutaabacinaya yaya bnu ninka laihado yaxyaa ayaa mutaabacada iskale ibnu khaaab qaala xaddaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi wa saciid bnu mansuur wa aburabiic azahraani cali bnu daawuud alcatakina waa la dhahaayo bnu saciid balaki qaala yahya akhbaranaa waqaala aakharuna xaddaanaa abu cawaanata alwadaax can bukayr ibnu lakhnasi can mujaahid ibnu jabrin mujaahid ibnu jabr almaki abاlxajaaj almaqzuumi mawlaahum almufasir raximah اllah taabiciyun kabiir can ibni cabaas cabdullahi ibnu cabaas buu ka warinaya alhaashimi radia allahu canhuma qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi farad allahu salaata ilaahay salaaddii buu farad yeelay calaa lisaani nabiyikum nebigiinna carabkii sala allah alay wasalam fi lxadari arbaca in afar la tukado haddii dadku ay naga yihiin oo guryahooda joogaan wa fi safari haddii musaafir yihiinna ragcatayn laba ragcadood wa fi lkhawfi haddii cabsi jirtana ragcatan ragcad cabsi hadday jirto oo cadow hor taagayaan hal ragcad baa tukanaysaa daahirku waa sidaas waana qaar ahlucilmiga ka mida ah sidaa qaatay qaarna waxay leeyihiin wa fi lqowfi ragcatan ijmaal baa ku jira tufasiruhu riwaayaat alukhraa riwaayaad kala fasiraaya in laba ragcadood la tukan marka wa lqowfi racatun ragcatan ragcad buu tukanayaa maca alimaami imaamkuu la tukanayaa uma yusallii ragcata lixaalihi fayansarif waa saas macnaha xadiis kala ina noo caddaynaysa axaadiista nabiga way isfasirayaan calayhi salaatu wasalaam baabu salaat alqowf wuxuu imaan doonaa imaamka ragcad la tukan waardiba haddan ragcadda kale intaad dhammaystirato yaa waardiga gelaysaa kuwii kalaa la soo bedelaya oo imaam ragcadda kale imaamka la tukan qaarra marka imaamkiiba la salaamanaqsaan qaarra takbiiratulixraamkii bay la gelin waa masaladaas faahfaahsanaya ee axaadiista kala caddaysay qaala waxadaana abubakr bn abi shayba wcamru naaqid jamiican can qaasim bni maali qaala camru xadaana qaasim bnu malik almuzani qaala xadaana ayub bnu caayib iطaa'i can bukayr bn alakhnasi can mujaahid bni jabrin can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala in allaha farada salaata calaa lisaani nabiyikum ilaahay baa farad yeelay salaada nabigiina carabkiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku caddeeyey cala almusaafiir ragcatayni wa cala almuqiima arbacan intaas ayad quraana ma sheegin laakiin waxaa la soo mariyey carabka nabi maxamed calayhi salaam waa waxyi hayru mutliya waa xadiid nabay xaadiista nabiga oo dhanna qur-aankii wada hoosgelaysaa wama ataakum arasuulu faquduuh wama anhaakum canhu fantuu bay soo wada gelayaan wa fi lkhawfi ragcata cabsidana hal ragcad ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddu u sheegay qaala xadaana mxamed bn muana alcanasi wbnu bashaar maxamed bn bindaar maxamed bn bashaar bindaar qaala xadaana maxamed bn jaafar qulta xadaana shucba qaala samictu qataada yuxadiثu can muusa bn salamata alhudani qaala saaltu ibnu cabaas cabdulahi bn cabaas baan weydiiyey kayfa xaal sidee bay usallii aan u tukanayaa idaa kuntu bimakata kayfa sidee baan usallii u tukan idaa kuntu bimakata haddaan maka joogo idaa lam usalli maca alimaam maka haddaan joogo oo haddee musaafir aan ahay imaamaka aan ku daba xidhanaayo ihagaayana uusan jirin sayn u tukadaa faqaala ragcatay laba ragcadood tuko sunnata abilqaasim ifcal samee sunnata abilqaasim sala allahu calayh wasalam nabi moxamed sunnadiisa waa sidaas haddaad musaafirtahay laba ragcadood inaad tukato salaadaha rubaaciyadaee afarta ragcadood ka koobnaa haddaad laakiin imaamku xidhanayso waxaa laga fahmay idaa lam usalli maca aliimaamkaasi manduuq iyo mafhuum weeye mafhuumkiisa waxaa weeyaan haddaad imaam ku daba xidhato adoo musaafira imaam salaada taam yeeleeda ku daba xihanayso waad la taam yeeli maxaa yeelay inamaa jucila alimaamu liyutama bihi buu nabiga calayhi salaam yidhi imaamka waxaa loogu talagalay in lagu daydo haddii xataa uu ragcado ku dhaafo ood imaamka ka soo gaadho laba ragcadood isagoo tukadee duhurkii adna laba ragcadood aad tukan laheed oo musaafir ahayd labadaa ragcadood markaad la tukato uu salaamo naqsado mala salaama naqsanaysaa jamhuurtu waxay leeyiin maya maalikiyadaa qabta haddii laba ragcadood ka soo gaadho qasrigaadaad ku soconaysaa laakiin xadiidka daahirkiisa nabiga calayhi salaam famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum faatimu wixii ad ka soo gaadhaanna la tukada waxayna dhaafana baa layidhi imaamka marka haddii salaaddiisa la fiiriya laba ragcad baa ku dhaaftay faatimu baad soo gelaysaan waxadaanaa moxamed bnu minhaar adariir qaala xadaanaa yaziid bnu zuraycin qaal xadaanaa saciid bn abi caruuba xaa waxadaanaa moxamed bnu muhanna qaala xadaanaa mucaad bnu hishaam ibn abi cabdilaahi istiwaayi sambar qaala xadaanaa abi hishaam bn abi cabdillaah jamiican qataada bihada isnaad naxwa waxadaanaa cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab qaala xaddaana ciise bnu xafs ibnu بن ibnu cumar bn khadaab can abihi aabbihiis qaala wuxuu yidhi saxibtu bnu cumara fii ariiqi maka cabdulaahi bnu cumar baan la socday jidka maka iyo madiina isku xidha waxaa laga soo qaybiyey xaaskiisa cabdulaahi bnu cumar ibna rawaaxa qaala fasallaa lana duhra duhur buuna tujiyey ragcatayn uma aqbala waa soo jeedsaday wa aqbalnaa maca masalada xadiidka oo maqhribkii cishaha iyo daajadda seen ay arrintaas sheegaayo oo uu saas isku bixiyey salaada fa salla lana duhra ragcatayn wuu tujiyey uma aqbala waa nagu soo jeedsaday wa abalnaa maa cafan uma aqbala wa aqbalnaa maca salaadii duhur buu laba ragcadood tukaday hadduu tukaday wuxuu yimid meeshii uu alaabta u taallay ayuu marka yimid aqbala waa soo qaabilay wa aqbalnaa macu annagana waa la soo gadoomay xataa jaaa haayadu waata marka ilaa iqbaalkaasi xataa jaaa raxla meeshii alaabta u taallay musaafir buu ahaaye halkii buu yimid marka horena meel mawdca ah lagu soo tukaday wa jalasa markaasuu fadhiistay ibnu cumar wajalasnaa macah anaana waan la fadhiisannay fa xaanad ay xasalad oo waqacad xaanad waxaa ka xasishay minhu xaggiisa iltifaatatun milicsi naxwu xayu sallaa meeshuu ku tukay xaggeeda ayuu saa u fiiriyey fara'a wuxuu arkay naasan dad qiyaamata taagan dad salaad sii galaayo oo salaad ku jiro oo taagan buu arkay salaaddii markuu tukaday wax masbuuqana ma jirin faqaala wuxuu yidhi maa yasnacu ulaa kuwaa salaadda weli meeshii ku tukanaya mawlicii maxay samaynayaan qultu waxaan idin yidhi yusabbixuun way sunnaysanayaan yusabbixuun way sunnaysanayaan sunnadanna waa sunna raatiba salaaddii qabliyadii iyo bacdiyadii duhurka ka horreeyey ka dambeeye sunnadii caadigeed kuwbay tukanayaan qaala wuxuu yidhi ibnu cumar low kuntu musabbixa haddaan sunnaysan lahaa la atmamtu salaatii salaadaydii baan anigu dhammaystiri lahaa salaadii salaaddii faradkaheed baan laba ragcadood ka tegey oon gaabiyey oo takfiif ilaahay noo sameeyey oo noo fududeeyey marka salaaddii faradkeed baan gaabini sunno oo ka tagiddeeda waxba dhibaata ayna lahaynna waan la imaan waxay diidaysaa xigmadii salaadda loo qasriyey oo ahayd taysiir iyo tashiir iyo takfiif iyo fudaydin fudaydintii bay ka tegaysaa marka waa inaad salaadadii ragcadood tukato danahda qabsato sunno kalean sii geli faradkina waan gaabiyey sax maaha buu yabna akhii walaalkii wiilkiisii ow inii anigu saxibtu rasuulallah nabigaa la saaxiibay calayh salaam fi safari safar baan la socday falam yasidka wan ziyaadinin calaa ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray xataa qabadahu llahu ila ilaahay ka oobsado labadaan buu nabiga tukan jiray calayhi salaatu wasalaam musaafir baa hadduu ku jiro musaafir uu yahay hadiga nabiga waa sidaa wa saxibta abaabakarna waan la saaxiibay falam yasid calaa ragcatayn laba ragcadood kama ziyaadinin xataa qabadahu llahu ilaa ilaahay ka oobsado abubakar wa saxibtu cumara cumar xilligiisii ayaan haddana la joogoon soo gaaray falam yazid calaa ragcatayn laba ragcadood kama ziyaadin xataa qabadahu allah ilaa ilaahay ka oobsado uma saxibtu cumaana cumaan baan la saaxiibay oo asagana khilaafadii iyo amiiruulmu'miniin falam yazid kama ziyaadin calaa ragcatayn xataa qabadahu allaahu ilaa ilaahay ka oobsado waqad qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi rasuulki ilaahay waxaa inugu sugan uswatun dayasho xasanatun wanaagsan ee ku dayda nabi maxamed calayh salaatu wasalaam لأنna khayr اhadي hadي muxamadi salى الlah alيه wasalam waddadii nabigaa inta waddaa ugu khayr badan xadiidka marka waxaa caddaynayaa musaafirka inuuna salaadaha muxuu ahaa witirka ah ee waxa ujeeda salaadaha raatibada inuuna la imaanayn laakiin wuxuu tukan karaa salaadaha mulaqa ama salaadaha qaar oo muqayad ah way jiraa iyaguna laga soo reebayo waxaa sugnaatay nabiga calayh salaam inuu tukana isagoo musaafira ragcatay alfajri labada ragcoodee salaada sabaa ka horraysa xataa wixii ay ka tagtay oo faradkiiu ka tegay oo hurbaday waa soo marray xadiidkaasi waa kii nabigu laba ragcood sunnadaa tukaday musaafir buu ahaa waxaa kaloo sugnaatay inuu salaatuduxa tukaday isagoo musaafira markuu maka galay nabiga calayh salaam fii beyti umahani umahani gurigeeda waa kii ku tukaday sideed ragcadood marka salaadahaasi salaatu witirka ayaa ka mid a isagoo musaafira nabigu witirka tukan jira calaa raaxilatihi marka intaasi waxyaalahaas laakiin waxaan inta kale salaadaha duhurka iyo casarka iyo mxuu ahaa duurka eh, eh, iyo casar marka hore ma lahayn wax sunoo raatibo oo mu'akada marka duhurka iyo maqribka iyo cishaha ayagu ma subaxa bas ahaa marka laga iman haddaa musaafir tahay sunnadaha ka tegin inta kale laakiin ma soo aroorin ma sugnaanin manaha xadaana qutayba bnu saciid qaala xadaana yaziid bnu zuhaac can cumar bn muxamed can xafs bnu caasim qaala maridtu marada waan jirraday jirro fa ibnu cumar baa yimid yacuuduni isagoo ay booqanaya cabdulahi bn cumar qaala wasaaltu waxaan weydiiye can subxati fi safari musaafir haddaan dhahay sunnada ka waran isagoo xanuunsan buu cilmigii sii weydiinaya oo sii dalbaaya marka ahamiyada ay cilmiga iyo masaa'isha sharciga iyo shareecada ay siin jireen salafka ayagoo xanxanuunsan ka jiran inuu masalo sheego waa isku dayi jiray ka maaragta jirana su-aasha u baahanna ahlucilmiga markay u imaadaan waa weydiin jir anoo musaafir musuunaysan kara faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar saxibtu rasuul allah nabigaa la calayh salaam fi safar famaa ra'aytuu ma yusabixu asagoo sunaysanaya salaad sunno oo raatiba ah walow kuntu musabixan haddaan sunnaysani la atamtu salaaddii faladkeed baan dhammaystiri lahaa waqad qaala allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana waxaa lagu dayanaya waa nabiga sala allahu aleh wasalam qaala xaddaanaa khalaf khalaf ibnu hishaam masaladaa hadda oo salaadda eh, waa noo imaan doontaa oo cumaan radi allahu canhu xataa qabadahu allah in asagana uu laba racdood tukanayo ilaa uu ilaahay ka oobsado ijmaaca diinka asaga laysa calaa idlaaqihi taqyiid baa la socda oo waa sadran min khilaafatii baa inoo imaan doonta intii lixda sane ee hore أن rasuula اlahi sal اla alي wasalam salla duhra duhur buu tukaday bilmadiinati isagoo madiina jooga arbacnafar ragcadood wa salla alcasra casarkiina wuxuu tukaday bidilxulayfa ragcatayn laba ragcadood halkan waxaa weeyaan waa masalada ay isku hayaan daahiriyada iyo jamhuurta oo daahire waxay leeyihiin musama safar wixii safar lagu magacaabi karaba salaadda waa la gaabin waa kan dilxulayfa oo saddex mayl u jirta dilxulayfa oo masjidkii nabiga iyo townkii magaalada madiina saddex mayl u jirta yuu nabigu laba ragcadood jamhuurtana waxay leeyihiin haayadii ma aha haayadii safarka maaha dilxulayfa maka loo socdaa qofka hadduu safar dheer oo laba marxalaya ka badan u socdo markuu bilaabaayo gaabinta waa goorma jamhuurta waxay leeyihiin markuu cumraanta iyo dhismada ka baxo iyo qiyamka iyo tendhooyinka deegaanka uu ka baxo ayuu salaadiisa gaabinta ka bilaabi ee macnuhu maaha masaafada dilxulayfa ahayd loo socday halkaasay marka ku caddeeyeen ku jawaabeen qaala xaddaana saciid bin mansuur xadaana sufyaan xadaana maxamed bn mukdir ibrahim bn maysara samicaa anas bn maalik yaquul sallaytu maca rasuuli ilaahi baan tukaday cala salam aduhra bilmadiinati arbaca duhurkii madiine afar baan ku tukaday lanna waa muqiim markuu madiina jooga nabigu magaaladiisii buu joogaa wa sallaytu macahu lcasra casarna waxaan la tukaday dilxulayfa ragcatayn laba ragcadood oo safar buu markaa yaa bilaabata oo musaafir weeye waxadaanaahu abubakr bn abi shayba wamaxamed bn bashaar kilaahumaa can gundar qaala abubakr xadaanaa maxamed bn jacfar gundar can shucba can yaxya bn yaziid alhunaa'i qaala sa'altu anas bin maalikan can qasri salaa salaadda gaabinteeda faqaala kaana rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu ahaa idaa kharaja markuu baxo masiirata alaaati amyaal saddex mayl saddex meel meel loo socdo ow alaaatati faraasikha shucbatu shucbe yaa ashaaku shakiyee sallaa ragcatayn buu tukantay saddex mayl iyo saddex farsakhna way kala badan yihiin oo saddex farsakh haddii la yidhaahdo tiscata amyaal bay noqon halkii farsakba waa saddex mayl saddex mayl weyaan fasaqa ka badan maylkuna maa tamiilu ilayhi eh, alcayn wixii isha markaad fiiriso ay istaagto meel siman aad wax ka fiiriso isha meesha ay ku dhammaato ayaa mayl la yidhaahdaa isha meesha ay ku dhammaato araggeeda ood kala garan weyda waxaa ma rag baama haweenbaa ma kuu soo socdaa ma kaa sii socdaa ayaa mayl la yidhaahdaa fuqahadu siyaalo daqiiqay sii sheegaan oo intaasoo kadaa ilaa qadam ilaa iyo waxay keenayaan midho iyo qabanjaxata sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray ma saddex farsaq ba ma saddex mayl ba arrintaa horta shaki baa ku jira oo shucbatulxajaaj uu shakiyey midda labaad macnaheedu hadda waxa weeyaan waa masalatu masale oo muxuu aha waxa la yidhaahdo waaqacatu cayn waaqacatulcayn weeye xilli uu nabigu safartaa u safray buu salaada gaayo macnaheedu maaha in intaas ay tahay shardi salaadda lagu gaabiyo ma aha masalada ayada markaad fiiriso nusuusta waxaa xoog badan ehlucilmiga qaarna ay rajaxayaan madhabu daahiriya oo in la dhaho safartaa wixii lagu magacaabi karo safar war hebel away waa safray wixii la dhihi karo salaaddiisa waa gaabinaya ama ha dhannaato saddex eh, mayl halkii mayl kilomitr eh, wa nis bay qaarkood leeyihiin hal kilomitr iyo nis qaarna waa ka yaranayaan marka haddii saddex mayl oo min kilomitr iyo nus la yidhaahdo iyo haddii la dhaho saddex farsakh oo halkii farsakha saddex maylah sagaal mayl bayna ka noqonaysaa ku dhufo kiilo iyo kilomitr iyo bar intaa hadday noqoto qaarkood ilaa toddobaatan kilomitr bay gaarsinayaan oo meeshii nabiga cala salaam uu yii laa tusaafir almar'atu masiirata yowmin wa marka taasaa miqyaas u ah habeeniya maalin wax la socdo marxalataynka toddobaatan kilomitr ama ilaa siddeetan kilomitr laakiin waxaa weeyaan madhabka daahiriyada waxay ka fahmayeen nusuusta daahirkooda iyo aayadda qur-aankeedoo idaa darabtum fi lardi wax allaala wixii socoto ah oo hebel waa safra la dhihi karo curfiga iyo caadada loo celinaya lianna sharcigu ma xadaynin wixii markaa sharciga uunan xad u cadayninna waxaa loo noqonaya curfiga loo noqon waa qaacida fiqiya oo culammadu ay u laabtaan xadaanaa zuhayr binu xarbi wa muxamed bn bashaar jamiican can ibni mahdi cabdiraxmaan qaala zuhayr xadaanaa cabdiraxmaan bnu mahdi qaala xadaanaa shucba can yaziid bni khumayr can xabiib bni cubaydin can jubayr bni nufayrin qaala wuxuu yidhi kharajtu maca sharaxbiil ibnu samtin yaan raacay ilaa qaryatin tuulo xaggeed baan aadmeeyey magaalo calaa ra'si mayla yani gaayadeedu noo jirta toddobiyo toban ama siddeed iyo toban mayl ayay noo jirtaa siddeed iyo toban mayl bay noo jirtaa fa sallaa ragcatayn laba ragcadood marka meelkaasi midkan hadda maarata dadku ay isticmaalaan ee meelka masaafada ma aha mid kale oo gaara ah, aragtida buu ahaa qaar saasay qabaan fa sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukaday faqultu lahu waxaan ku idhi faqaala faqultu lahu waxaan ku idhi macnaha waxa weeye waa sidee masaafadan aan socon aan gaarray maxaad dirba salaadda u gaabisay faqaala wuxuu raytu cumara cumar baan arkay oo sallaa tukaday biduulxulayfa ragcatayn duulxulayfe oo madiina masaajidka nabiga madiine u jirta saddex mayl ayuu nabigu iyo cumar bin khadaab radiallahu canhu salaada ku gaabiyey faqultu lahu cumar baan waxaan ku yidhi waasee duulxulayfa joogtaaye waa duleedkii madiina dirba maxaa salaada gaabin ugu bilowday faqaala wuxuu yidhi inamaa afcalu waxaanun samayn kama ra'aytu rasuula allahi sal slam yafcal siduu nabiga sameeyey calayhi salaatu wasalaam qaala waxadaanii marka haddaad musaafir tahay magaalada waa inaad ka baxdaa oo magaalada dhexdeeda dambe salaadaada aadan gaabin ku bilaabin magaalada aad ka bixi markaa kadib baad musaafir xugi ka qaadan oo salaadaada gaabin iyo jamcin iyo waxaas markaas ku bilaabanaysaa jamhuurta sidaasay qabaan madhab yar baa jira oo qaliila oo mashaal lagu magacaabi karo oo qofkan hadduu musaafir yahay oo isdiyaariyaba gurigiisuu ka bilaabi karaa qolo qabta way jirtaa laakiin sidaasaa ah xoog badan oo xadiistana way tusayaa nabiga madiina markuu joogay afar buu tukaday musaafir buuna isku diyaariyey oo xaj buu nabigu u socday oo saxaabad buu u khudbeeyey oo axkaamtii xajkii buu ka hadlay oo su'aalihii la weydiiyey maa yulbisu lmuxrimu iyuuna oga jawaabay oo waxaasoo dhan waxa way isticdaadu safar o maca daalika afar ragdood buu tukaday waxay ka bilaabatay safarta markuu ka baxay magaalada dulxudeed buu ka bilaabay waxadanii muxamed bn muana qaal xadaana maxamed bnu jacfar xadaana shucba bihada isnaad waqaala can ibnu samdin walam yusami sharaxbiil sharaxbiil kumuuna magaca magaciisa sharaxbiil ibnu samdi muuna dhihine ibnu samdi buu iska yiri kunyada ah wa qaala inahu ataa ardan dhul ayuu yimid yuqaalu lahaa dawmiin la yidhaahdo dawmiinu min xims ximsi ka tirsan ximsuna waa shaam calaa raasi maylan noo jirta xadaanaa yaxya bnu yaxya atamiimi ahbarana husheeb can yaxya bni abi isxaaqin can anas bni maalikin qaal kharajnaa maca rasuuli lahi sal sl min almadiina madiinaan ka baxnay anoo nabiga la soconay ilaa markataan u baxnay fasallaa racatayn racatayn labalaba ragcadood buu tukanayay salaadihii rubaacigeed afarta ragcadood ahaa xataa rajaca ilaa uu ka soo laabtay sii socodkii iyo soo socodkii iyo intuu u deganaa laba ragcadood buu nabigu tukan jiray calayhi salaatu wasalaam qultu waxaana ka maqaama bimaka maka meequu nabiga ku nagaa qaala wuxuu yidhi anas casharan ay aqaama cashara toban beri uu ku nagaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka bimakkatana wuxuu u wadaa makkata wamaa xawaalayha maka iyo gaararkeeda wailaa maka gudaheeda nabigu afar beri buu joogay afar beri ayuu joogay nabiga calayh salaam marka uu baxaye madiine ka baxaayey bisha dilqacdo oo afar beri ka ka dhiman ayuu baxay wixii dilxijo afar ay maraysana makuu galay sideed beri uu dhexda kusii jiray rasuulka calayh salaam ilan awr iyo waxbaa la saaran yahay geele hadduu tagay nabiga calayh salaam abdax meel la yidhaahdo oo masjidulxaraam ama kasii dheeran hadda oo watawsicadaaba hadda gaadhae meesha ayada abdax la yidhahdo halkaasuu nabiga calayh salaatu wasalaam degay ahludiwa lu yidhaahdo ku yaal halkii buu degay rasuulku marka afar beri buu halkaa joogay oo ilaa yowma tarwey laga gaaro maalintuu soo galay marka afartaa beri waxaa laga bixinaya yowmaya dukhuuli waalkhuruuj afar beri qofka meel hadduu ku nagaado marka laga bixiyo yowmaya dukhuuli waalkhuruuj salaadda uu taam yeeli bay qaar culamada qabaan marka nabiga calai salaam calaa kulli xaal wuxuu joogay markuu maalinta afaraad uu galay wuxuu baxay oo maka ka baxay maalin sideedaad sideedaadii xajka bilaawday ayuu ka baxay salaadiisa wax markuu tukanay kadib ayuu baxay barqinkiiba xaggee aaday mina mina wuxuu joogay nabiga calayh salaam maalinta sideedaada habeenkii sagaalaadka carafa carafa sagaalaadkeedi sagaalkii markay ahaydna wuxuu joogay nabiga calayh salaatu wasalaam carafa marka afartaa maka uu joogay afar dheh yoomu tarwiye oo sideeda carafa oo lacarafa markuu joogay oo maalinta sagaalaada waa shan beri soo noqodkii maalinta tobnaad minuu ku soo laabtay dhagax tuurki weeyaan lix bay noqotay kadib deena maalintii yoomu naxrigahayd kadib saddex beri oo maalinta kooiy tobnaad iyo labiy tobnaad saddexiy tobnaad ayuu wuxuu joogay dhagaxtuurkii nabiga calayh salaam waa sagaal beri yoominta afariyo tobnaadkaheedna yoomunafribay aheedoo laakiin nabiga calayh salaam intuu ka soo baxay saddexi tobnaadka casarkeediba oo maka habeenkaa bariya afar afariyo toban markay ahayd laakiin nabiga dawaaf gudaca ah intuu la yimid madiine u baxay isku darkaa toban beri bay isu noqonayaan marka tobankaa beri maka ma wada joogine camaliyadaas iyo shaqadaasu ku jiray xadka waxadaanaahu qutayba bnu saciid qaala xadaana abu cawaanata alwadaax xaw xadaana abu qurayb xadaanaa ibnu quraya ismaaciil jamiican can yaxya bn abi isxaaq can anas bni malik can nabi sal slam mid xadiidi hushayd waxadaana cubaydullahi bnu mucaad qaala xadaana abi qaala xadaana shcab bn xajaaj qaala xadaana yaxya bn abi isxaaq qaala samictu anas bni malikin yaquul kharajnaa min almadiinati baan ka baxnay ila alxaji xaj baan u baxnay uma dakara milah وxadثna iبن نmayr mحamed بن cabdالlah qal xadثna abi cabdالlahi بن نmayr xا وxadثna abu qurayb mحamed qaal xaddaana abu usaama xamaad jamiican can dawriya sufyaan can yaxya bin abi isxaaq isabeeci can yaxya bin abi isxaaq ibn cabdilaahi bin abi dalxa can anas bni maalikin can inabiy bimili walam yadkur ilxaja ma sheegin baabu qisari salaati bimina ama qasru salaat salaadda oo la gaabiyo bimina lagu gaabiyo masalat lqasri weeye in markii mina la joogo salaadaha la gaabiyo waa qasrin aan jamc la soconin lama jamcinayo salaadooba xilligeedii baa la tukan laakiin salaadii afarta ragcadooda laba ragcadood baad ka tukanaysaa lama jamcinaayo laakiin la jamcin maahayo waxadaanaa xarmala bin waxya qaal xadaanaa ibn wahbin qaal akhbaranii camr camr ibnu xaariin can ibni shihaab can saal bn cabdilaahi can abi cabdullaahi bni cumar can rasuuli illaahi sala allah aleh wasalam annahu rasuulku sal la salaat almusaafir musaafir salaaddii buu tukaday salaadda musaafirna laba ragcadood bay ahayd bimina ayuu ku tukaday wahayrihi iyo mino kayrkeedii eedin kale uu socda ragcatee laba ragcadood buu tukanaayey wa abubakar wa cumar wa cumaan ragcateedii bay tukanayeen cumaan goorma sadra min khilaafatihi markii khilaafadiisa inteedii hore oo lixdii sanee hore isaguna sidii uu nabigu iyo abubakar iyo cumar yeeli jireen buu yeeli jirayoo markuu mina joogo laba ragcadood buu tukan jiray uma atamahaa cumaan salaaddii waa taam yeelay arbacan afar buu tukaday oo waa ka tegey qasrigii iyo gaabintii muxuu oga tegey cumaan radi allahu canhu amiirulmuminiin buu noqday meel walbaba dhulkuu xukumay weeyaan musaafirba ma aha taa nabiga iyo abubakar iyo cumar baa uga horreeyey marka ta'wiilkaas iyo fasilkaas sax ma aha qodalka kale waxaa weeyaan ma ahee wuxuu ka yaabanaa haddii uu laba ragcadood tukado dad badan oo meelo badan ka imaaday oo markaasuna ugu horrayso cilmi iyo aqoon ayaa imaan salaadihii afartaa labaduu tukan hadday arkaan markay cidahoodii ku laabtaan inay sidaa iskaga socdaan laba ragcadood tukadaan baa laga baqay taa nabiga abubakar iyo cumar baa uga horreeyey oo xilligii cumaan cilmigii baa faafayba laakiin xilligii abubakar iyo cumar iyo yuu cilmi ka yaraa oo faafinta ka yaraa xuduudda masaaxada islaamka u gaaray ka gaabnaa iyaduna jawaabtaasi ayaa laga bixiyey waxaa kaloo lagaga jawaabay dhul buu ku yeeshay mina iyo aagaarkeeda oo dhulkaasaga inuu leeyahayba hadday sugnaatay muqiim buu isku tiriyey taana muqiim laguma noqdo beer baa meel hebel ku leeyahay beertayda markaan tago musaafirnimada waa iga burtay sax maa wax yidhina ma jiro marka taana waa laga jawaabay qola waxay yidhahdeen maye ee eh, wuxuu niyooday aliqaama inuu marka ku nagaado oo joogo maalmo ayuu markaasi niyooday oo uu muddadii afarta bilood ka badan uu joogo taana waxaa lagaga jawaabay loomaba ogolo muhaajir inuu ku nagaado marka saddex bari wax ka badan saddex bari ka badan muhaajir inuu sii joogo waa kii la xarimay oo la diiday marka taana waa laga jawaabay marka tafaasiirta ugu midka ugu xoog badan culimmadu ay rajaxeen waxaa weeyaan siyadii caaishada in la yidhaahdo masaladan waxay taradudaysaa bayna akhdi ruksati wa bayna ahdi اlafdali aw kamaa qaaluu marka in la dhaho ruksadii ayaad qaadan kartaa waa laba ragcada ama meehee jawaaskii baad qaadan kartaa oo inaad salaadaada taam yeelata ama afdalkii waxaad tidhaahdaba inaad ruksadii qaadato laba ragcadooda iyo inaad afdalkii qaadato salaaddii aad taam yeeshaan afdaliyadaasaa laisku hayaaye gaabinta afdala ma taamyeelidda afdala marka masaladan waxay u arkaan wujuub inuusan jirin waa ruksa adoo lagu ogolaaday salaadaada iska gaabsaa lagu yidhi adaa lagu danaynaayey haddaad tirado maya ani waan iska dhammaystirani jawaaskii baad qaadatay haddii aad gaabsatana ruqsadii baad qaadatay saasay marka yar oojira inta kale waa laga jawaabay waxadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana weliid bnu muslim can ilawsaaciyi xaa xadaana taana waxaa laftirkeeda ku haysta daahiriyada oo daahiriyada waxay qabaan jawaas iyo masaladu ma ahee wujuub waay in salaada la gaabiyo awsaaci xaaw xadaana isxaaq cabd bnu xumayd qaala akhbarana cabdurazaaq ibnu hamaam akhbarana macmar jamaca can zuhriy bihada isnaad qaala bimina walam yaqul waayrihi ma raacinin mina ayuu yii markii mina la joogo ay salaada laba racdood tukan jireen xadaana abubakr bin abi shayba xadaana abu sama xamaad b xadaana ubaydlahi can naafic bni cumara qaal sallaa rasuulu lahi sal slam bimina ragcatayni buu tukaday abubakr bacdahu gadaashiis wa cumar bacda abibakr wa cumaan sadra min khilaafatihi intii hore uma ina cumaana radi allahu canhu sallaa bacdu kadib arbacan afar buu tukan jiray fakaana ibnu cumar wuxuu ahaa asagu radi allahu canhu idaa sallaa maca alimaam markuu cumaan ku daba xidho oo la tukanaya imaamka sallaa arbacan afartiisaasu la tukan jiray khuruujan can alkhilaaf si khilaaf iyo dood iyo muran meeshan uu imaanin iyo in safkii muslimiinta uu kala dilaaco wa idaa markuu salaada tukan waxdow keligiis ama asaga imaam uu yahay oo meeshaasi qiimadiisi iyo heemadiisi iyo teemadiisa ku jiro sallaa ragcatayn laba ragcadood buu tukan jiray sidai nabiga abubakar iyo cumar ay yeeli jireen waxadaa marka tanna khilaafkaasu ka cararayaa in madaxda la khilaafo ama imaamka la khilaafo iyo masaladan hadday tahay masale ijtihaadi ah oo wuxuuna tawiil ixtimaal geli karo in laisku khilaafo ma aha xadaanaa ibn muana ama xadaanaa ibn muana cubayd bn saciid qaala xadaanaa yaxya whuqaaan xaw xadaanaa abu quray muxamed ahbaranaa ibn abi zaa'idata xaa xadaanaa ibnu numayrin qaal xadaanaa cuqba bnu khaalid kulluhum can cubaydillaah bihada isnaad naxw wax lamida mutaabaca la yidhaahdaa inta waaasoo dhan waay mutaabicinayaan abu usaama abu usaamay mutaabicinayaan raggan oo idil oo gidooda waxay kuwareegayaan xadiidkooda iskugu imaadeen cubaydullaahi cubaydullahi bay iskugu imaadeen ibn cabdillahi bn cur bn mascuud naxwahu aclamida qaala xadaana cubaydullahi bnu mucaad alcambari qaala xadaana abi mucaad qaala xadaana shucba bn xajaaj can qubayl ibn cabdiraxmaan samica xafs bnu caasim oo maqlay can ibni cumar isagoo ka warinaya awowiis qaala wuxuu yihi salla nabiyu nabiga calayh yaa tukaday bimina salaata almusaafir musaafir salaadiis ama adeerkii weyaan caasilka hadduu yahay ina cumar salaata almusaafir buu nabigu mina ku tukaday laba ragcadood wa abubakar wa cumar sidoo kale wa cumaan isaguna amaaniya siniin lix sano madaxnimadiisi lixdii sanee hore cafan sideeddii sanee hore aw qaala sita siniin lix sano shaki baa ku jira qaartoddoay leeyihiin qaala xafsu wa kaana ibnu cumara wuxuu ahaa yusallii kii tukada bimina ragcatayn asagu labadii ragcadood buu tukan jiray uma ya'tii firaasha gobashiisuu imaan jiray faqultu ee cammi adeerow low sallayta bacdahaa ragcatayn laba ragcadood inbaad tukatay faradkiie maa sunnadii ka dambaysay raacisi low sallayta maa tukatid bacdahaa labada ragcadood gadaashood ragcatayn laba ragcadood sunnaa qaala ibnu cumar wuxuu yihi low facaltu haddaan saa yeeli laatamtu salaata salaadii aan gaabiyey waan dhammaystiri lahaa afar tukan lahaa inaan faradkii gaabiyo sunnaan ku ordo sax ma aha waxadaanaahu yaxya bnu xabiib qaala xadaanaa khaalid can ibnu xaarif aw xadaana ibn muhanى qaala xadaana cabdusamdin qaala xadaana shucb bihada اlisnaad walam yaquulaa fi lxadiidi bimina walaakin qaala sallaa bisafarihim way dhaheen musaafir o dhan weeyaane mina khaaskuma aha qaala xadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana cabdulwaaxid bnu ziyac an acmash xadaana ibraahim qaala samictu cabdiraxmaan bn yaziidin yaquul sallaa bina cumaanu cumaan baana tujiyey bimina arbaca rakacaat afar ragcadood wixii oo musaafir layahay oo mina la joogo ayay tukadeen marka xataa culimmada qaar baa qabaa kuwa degan maka mino markay joogaan laba raxdood bay tukan khilaafka waxaa weeye masaladan qaar waxay le maya hadduu meeshiisii yahay mino iyo maka iyo erya hadduu degan yahay ma ma qasrin kare wuu taamiyeeli yeeli sababulkhilaafkana waxaa weeyaan cilladu maxaa weeyaan masafariya mise waa nusukiya oo salaadaas xilligaa nusuka lagu jiraiyo meesha iyada ah baa loo gaabinaya iyo camalkaas mise safar baa loo gaabinaya haddii safar la yidhaahdo haddii safar maaha reer maka baduleedkii markay ka mid tahay minaha dawada isgaleen haddii la yidhahdo ma ahe eh, iyo camalkan iskale yushaarikuuna maa eh, almusaafiriin bay la wadaagayaan faqiila dalika licabdillaahi bn mascuud baa waxaa lagu yidhi wuxuu sameeyey cumaan ma maqashay cumaan afar ragcadood buu tukaday salaadihii rubaaciyadaah afar buu tukaday ma gaabinin ayaa lagu yidhi ibn mascuud fastarjaca waa inaa lilahi haystay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun buu yidhi ibn mascuud radia allaahu canhu oo arrintaas u arkaa arrin hadyigii khilaafsan inay tahay oo laga fiixan yahay uma qaala wuxuu yidhi sallaytu maca rasuuli illahi sala alla alay wasalam nabigaan la tukaday biminaa ragcatayn laba ragcadood wa sallaytu waxaan la tukaday maca abibakr asidiiq ah, maca abi bakr radia allahu canhu bimina mina meesha le ragcatayni xilligu madaxdahaa laba ragcadood baan la tukaday wa sallaytu maca cumar bni khadaab bimina ragcatayni falayta xadii dheeftayda min arbaci rakacaatin afar ragcadood oo aan sunnada nabiga waafaqsanayn dheefta aan ka heli lahaa ragcataani laba ragcadood baan ka helo inaan ka helaan rabbi lahaa mutaqabalatan in la aqbalo laba ragcadood oo la aqbalo oo hadyigii nabiga waafaqsan iyo ficilkii nabiga mutaqabal weeyaane afar ragcadood oo ku nasiibsa ah <clears throat> waxaan ka jeclaa laba ragcadood oo mutaqabala saasuu leeyahay waa diidan yahay marka laakiinse waa iskaga xirmay haddana waa la isla tukan jiray haddii la weydiiyana waxay dhihi jireen alkhilaafu shar khilaafku waa shar masaladan waa masala fiqiga ah oo ijtihaadi ah taawiil buu asagana wataa qofka mutaawilkaana waa mujtahid in asaaba falahu ajraan wain akhdaa falahu ajrun in la khilaafo lagu kala tago ma aha salaada waan taab yeelaynayo ma taab yeeli kartid xaddaana abubakr bin abi shayba wa abu qurayb qaala xadaana abu mucaawiya xaa waxaddaana cumaan bin abi shayba qaala xadaana jariir xaa waxaddaana isxaaq bnu khashrbin qaala aqbarana ciisa kulluhum can acmash bihada lisnaadi naxwah وxadثna yaحyى بن yaحyى تmيm qتayba بن سعيid البلخي baqilاni qala yaحyى أخbarna وqala qتayba xadثna abuالأxوص can abi isxaaqin can xاariثa بn wahbin qaala صalaytu maca rasuuli الlah nabiga anoo la socdo عalaيه السلام ba waxaan tukaday bimina meesha mino la yidhaahdo ee xujayadu ay joogaan ayaamu naxriga aamana maa kaana naasu dadka markay ugu nabadgelye badnaayeen waa ferow uguna badnaayeen xilligii ugu badnaayeen ugu nabadgelye badnaayeen wax laga baqi aysan jirin ragcatayn wadana nabiga tukan jira alayh salaam marka in khiftum an yaftinakum ladiina kafaruudii waxaa ka dambeeyey sadaqatun tasaddaqa allahu lakum faqbaluu sadaqata sadaqadaasi iyo hadyigii nabiga ugu caddeeyey xaddaana axmed bn cabdillaahi bn yuns qaal xaddaana zuhayr xaddaana abu isxaaqin qaal xaddaana xaarisa bn wahb alqusaaci qaala sallaytu khalfa rasuuli illaah nabiga calayh salaam ayaan ku daba tukaday bimina wannaasu dadkuna akara maa kaanuu markay ugu badnaayeen fasallaa ragcatayni buu tukaday fii xaajat lwadaac bayna ahayd xaajat lwadaac boqol kun ayaa lagu tilmaamay ama lagu qiyaasay intii nabiga la xajiday calayhi salaatu wasalaam oo rag iyo dumar iyo carruurba leh qaala muslim wuxuu yidhi xaarita ibnu wahbi alkhusaacigaasi huwa akhuu cubaydillaahi ibnu cumar bnu khadaab cubaydullaahi ibnu cumar bnu khadaab walaalkii weeye oo xaggee walaalo ka yihiin xagga abtirka isku midba ma ahee li'ummi waa xagga hooyada xagga hooyada iyo walaalo ka ahaayeen cubaydullaahi ibnu cumar bnu khadaab iyo ninkaa la yidhaahdo xaarita ibnu wahbi alkhusaaci hooyadood agga iskuhooyay ahaayeen oo hooyadood waxaa la dhihi jiray mulayka mulayka alkhusaaciya ayaa la dhihi jiray marka cubaydullaahi oo musaqara ayaa loola jeedaa bacda nusax cabdullaahi bay dhahayaan cabdullahi bin cumar bin khadaab asagu asaga iyo walaashii xabsa isku hooyay ahaayeen oo zaynabaa dhashay binti madcuun zaynab binti madcuun ayaa dhashay cumaan bin madcuun ninka dhihi jiray yaa u ahaa kuwanna waxaa weye mulayka alkhusaaci baa yaa maarata yaa dhashay cubaydullaahigan baabu salaati fi rixaali fi lmadari haddii madar iyo roob do'o in salaadaha laiskaga tukan karo guryaha gaar ahaan musaafir la yahay xaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can naaficin can ibni cumara adana bisalaati salaaddii buu aadaamay fii leylatin daati bardin habeen qabow wa riixin dabeellow saaxiiba faqaala wuxuu yidhi alaa salluu wardadow ku tukada fi rixaali guryihiinna uma qaala wuxuu yidhi ibnu cumar markii la weydiiye lirwaase kaana rasuulullah nabigaa ahaa calayh salaam yaamuru lmuadina muadinku amri jiray idaa kaanat leylatan baaridatan daatu madarin habeen qabow oo roobu saaxiiba ah, yaquul inuu dhaho alaa salluu fi rixaal guryaha ku tukada marka alaa salluu fi rixaalidaasi riwaayadan ibni cumar waxay dhacday bacda alaadaan aadaanka gadaashay dhacday aadaankii waa la aadaamay adana bisalaati fii leylati daati bardi aadaanka waa dhacay isagoo xaycalataynkiisii xaya cala salaa xaya cala falaaxdii aad la socoto kadib baa waxaa laga dabageeyey ruqsaad leedihiin dadow intaan masjidka imaamin inay iskaga tukadaan guryahooda allah salloo fi rixaal xadiidka ibnu cabbaas ee soo socdana meeshii xaycalataynkaa la geliyey oo uu leeyahy halkaasaa la gelinaya oo markii xaya cala salaa la dhihi lahaa waa yeeritaan dadka loo yeerayo imaada la maya jooga guryihiina iskaga tukada laakiin wakhtigii waa la galay oo wakhtigii la gaar aadaankaas wuxuu ku tusay duuulu iclaan dukhuulu waqti salaad salaadda waqtigeeda waa la gaaray laakiin imaanshihii xaycaalasalaadkaha waxaa lagu beddelay alaa sallu fi rixaal salaaddii marka aadaankii baa lagu dhexdalaya labadaasii ra'yi ayay culummadu kala qaadeen oo qaarna ay leeyihiin macno kuma fadhigo in xaya calaa salaad intii la yidhaahdo dadkii loo yeedho haddana markaa laga dabageeyo qaarna culamaya aadaankii iyo nidaamkiisii tawqiifigaa sidiisii baa loo dayn laakiin waa liman shaaa qofkii rabaa imaan kara alaa salluu fi rixaalina waa ruqso waa laga dabadilaya sidaas hadda moodaa inuu daahirka ku fiican yahay ama agga macnaha waba dhexgelinin qal xadaana mxamed bn cabdilahi bn numayr xadaana abi qal xadaana cubaydlah xadaana naafic bn cumar anahu naadaa bisalaati salaad buu aadaamay fii leylati daati bardin habeen qabow saaxiibaha wariixin madarin habeen qabow iyo dabeel iyo roob intaba faqaala wuxuu yidhi fii aakhiri nidaahi aadaanka aakhirkiis markii aadaanka la bogay alaa salluu fii rixaalikum alaa salluu fii rixaalikum ka dabadaray uma qaala wuxuu yidhi ina rasuula allah nabigu calayhi salaam kaana yaamuru ibnu aadan wuxuu amri jiray idaa kaana leylata baarida habeen qabow awdaatu madarin roobu saaxiiba bisafarin safarra lagu jiro an yaquula inuu yihahdo alaa salluu fii rixaalikum guryihiinna ku tukada marka waa iska rugso weeye haddii ay musaafir aan lahayn iyaduna roob da'ayo oo jidku dhoqo yahay oo dadku ay culays ku tahay rugsadaasaa la qaadanaya waxyaalaha acdaaru jamaaca ayay ka mid tahay jamaacada waxyaalaha qofka cudurdaar uu leeya inuu ka haro gurigiisa ku tukado ayaa ka mida roobka iyo qabowga daran iyo dabeelaha iyo xaaladahaasoo kale marka imaadaan maradka iyo xanuunka iyo waxadadanaa qaala xaddaana abu usama xaddaana cubaydاllahi can naafic can ibni cumar anahu naadaa bisalaatii salaad buu aadaamay bulajnaan meel lajnaan la yidhaahdo waa meel makaan ka fogeyn oo dhaga buur ama kaka fogeyn wey uma dakara bimilihi wa qaala alaa salluu fii rixaalikum walam cid ma soo celin taanihi mar labaad kuma celcelin alaa salluu fii rixaalikum laba jeer alaa salluu fii rixaal kuma celinin min qowli ibni cumar xaal warka ka ahaaday ibni cumar warkiisa ma aheen inuu laba jeer soo celiy alaa salluu fi rixaal alaa salluu fi rixaal biqowlin cumar ma ahayn qaala xaddaana ay halmar buu yidhi xaddaana yaxya binu yaxya qaala akhbarana abu khaytama can abi zubayr can jaabirin xaa xaddaana axmed bin waris qaala xaddaana zuhayr xaddaana abu zubayr can jaabir qaala kharajnaa maca rasuulilah fii safari famudirna roob baa ilaahayda siiya waa roobaysanay faqaala liyusalli man shaa qofkii doono minkum idinka mida fii raxdi gurigiisa ku tukado marka man shaa wey waa qofka iyo siduu rabay u noqonaysaa waa lagaa fududeeyey qofka iska soo jiila iska imaado jamaacada iyo masaajidka fadliyii soo doontana waa u bannaan tahay xadaثnii cali bn xujr الsacdiyu qaala xadaثna ismaaciil can cabdilxamidi saaxibi ziyaadi can cabdillahi bn xaariثin can cabdillahi bn cabaasin annahu qaala limuadini ibn cabaas waa kan fii yowmin matiir maalin rooba muadinku wuxuu ku yidhi idaa qulta markaad tiraahdo ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxamadan rasuulu halkaa markaad marayso meesha xaya cala salaadeed falaa taqul hadhihin xaya cala salaad hadhihin oo dadkaa soo jiirin biyaha qul waxaad tidhahdaa salluu fii buyuutikum guryihiina ku tukanaay qaala fakaana annaasa dadkii istankaruu waaba inkireen daaka arrinkaasay inkireen aadaankaas wax la dhexgeliyey iyo ibnu cabaas waxa uu mu'adinkiis ku dhaqaaqay faqaala ibnu cabaas wuxuu yidhi atacjabuuna min daa oo arrinka maad la yaabantihin qad facala waxaa sameeyey daa sida man huwa khayru minii qof khayr badan waa rasuulka sala allah alay wasalam ina aljumcata jumcadu waa maalin jumcaah casma fariida wey waajib wa inii karihtu waxaa nacay an ukrijakum inaan uxrijakum inaan ina dhigo oo fatamshuu aad ku soo socotaan fidiini dhoobo iyo wadaxdi simbirraxo dhoobo iyo simbirraxo iyo siriq inay ibaxdood ku rafaadaan taas marka xaya cala salaad haddii la yidhaahdo culayska inuu sii kordhi oo meesha loo aadaamay tasmacu xaya cala salaad xaya cala salaax ma maqashaa haa faajib waa kii lagu yidhi ibnu maktuub culays bay warataa xaya calaa salaadu oo inaad la imaato oo salaadda imaataa lagugu sii oogayaa xujada tiima marka inaga qaadayoo asalaatu fi rixaal si aad ruqsa u qaadataan وxadثnي abu kamil الjaxdriي qal xadثna xmاdi can بn زayd can cabdixamidi qaala samictu cabdالlahi bn xaariثi qaal khadbanaa cabdالlahi bn cabaas baa noo khudbeeye fii ywmi maalin di radqin dhoomo u saaiibaysa miraxo u saaxiibay wasaaqa xadiida bimacnaa xadiid ibni culayata walam yakun iljumca ma sheegin qaal qad facalahu man huwa khayru mini yani nabiya nabigu ka wala sala اlah alيه wasalam wqaala abu kamil wuxuu yihi xadaثna xamaad can caas can cabdilahi bn xaariث binaxwi وxadaثanii abu rabiic اcatakiy wzahraaniyin waa la yidhaahdaaye zahraani wacali bnu daawuud xadaana xamaad cali bnu zayd qaala xadaana ayuba caasim axwal ibnu sulaymaan bihada islam walam yadkur bixadiidihi can nabiy sal allah alayh ali wasalam waxadaana isxaaq bn mansuur qaala akhbarana ibnu shumayl qaala akhbarana shacba xadaana cabdilxamiid saaxibu ziyaad qaala wuxuu yidhi samictu cabdاllahi bnu xaaris baa maqlo qaala yidhi adana muadin bnu cabaas cabdulaahi bnu cabaas muadinkiisii yaa aadaabay yowma jumca maalin jumca fii yowmi matiir roob baa la da'ayay wadakara naxwu xadiidi ibni curayata waqaal wa karihtu an tamshu inaad soo dhex jiidhaan oo soo dhex socotaan fi daxdi simbirraxada wazalali zalalku waa iska cadfu tafsiire daxdiga waa lagu fasiray waxadaanaa simbirraxadu waxadaanaa cabdu bni xumaydin qaal xadaanaa saciid bnu caamir can shucbaxaa xadaanaa cabdu bni xumaydin akhbaranaa cabdurasaaq akhbaranaa macmar kilaahumaa can caasim naxwal can cabdillahi bni xaarif ana bna cabaasin cabdullaahi radia allahu canhuma amara wuxuu amray muaadinahu muaadinkiisii fii xadiii macmar fi yowmi jumcatin ayuu yidhi fi yowmi madiir binaxwi xadiiihi wadakara wuxuu sheegay fi xadiii macmar facalahu man huwa khayru mini yani nabiya وxadaثna cabd بن xumaydin qal xadaثna أحmed بن isxaaq الxadrami qal xadaثna whayb xadaثna ayub can cabd الlahi بn xaarث qaala whayb wuxuu yihi lam yasmachu minhu qaala inuu yihi amara ibn cabaas muadina fi ywmi jumca fii ywmi madiir binaxwi xadiiihi isaga marka kamuna maqlay raawi kalu ka maqlay baabu jawaazi salaati naafilata cala daaba masale kale weeyaan qofka inuu ku tukan karo salaada sunnada ah naafilada ah calaa daabati gaadiidka korkiisa baabuurkaada adoo saaran salaada sunnada waa iskaga tukan waad iskaga tukan kartaa fi safari xaytu tawajahad meel allaala meeshii daabadda u jeedsato shardi maa inaad qiblada u jeedsato shardi ma aha inaad markaad gelaysa aad xagga qiblada u duudana aba shardi ma aha in qaala ahlilcilmi sidaas ay dhaheen laakiin daahir alxadiid xadiid waa jiraa ku arooray laakiin waa ka hadlaan culammadu marka xoog badan inaan waxba aan aan la oo adoo iska socda meesha ay usii jeedaa salaada ku gasho salaadana ku tukato xadarka iyo nagaadiga iyo adoo magaaladaada joogo gaarigaada wata ama gaari saaran sunana tukan kartaa jamhuurtu ma qabaan laakiin ahlulcilmiga qaar anas anas binu maalik radia allahu canhu baa waxaa la sheegay isagoo sakikulmadiina dhex socda magaalada madiina dhexdeeda oo saaran gaadiidkiisa inuu sujuudda iyo rukuucda ishaari jiray oo uu ku tukan jiray taas markaa salafka iyo saxaabada waa laga sheegay qaala xadaanaa maxamed bin cabdillahi bnu numayr qaala xadaana abi xadaana cubaydullah can naafic can ibni cumara ana rasuula اlahi sala اla alay slam kaana yusallii subxatahu xayuma tawajahat meel allaale mays u jeesato bihi naaqatuhu hashiisa oo la jeesato ayuu nabiga salaada sunnada ku tukan jiray waxadaanaahu abufaradka laakiin maya hadaad farad aad tahay waa inaad qiblada u jeesato oo tukanto fadhiga dhulka ku tukato allahuma in ade ay suuroodi weydo oo inaad degto oo gaariga laguma istaajinaayo ma diyaarad xilkaa maraysa weyaan istaajinayn suuroodaynin waqtigii baa ka baqaysa inuu kaa tago rufaqadaadaad ka yaraysa inay kaa tagaan arrimaha hadday imaato adoo kursigaada ku fadhiya yaa salaaddii faradka tukanaysaa fataquu llaha ma sadactum wey وxadna abubkr بn abi shayb qal xadana abu khaalid بn axmar can cubaydالlahi can naafic can ibni cumara ana الnabiya salى الlah alيه wasalam kaana yusalli calىa raaxilatihi hashiisa isagoo saaran buu tukan jiray xayثu tawajah bihi meesha oola jeesato ayuu iskaga tukan jiray وxadanii cubayduلlah bn cumar اlqawaariiri qaala xadana يaxya bnu saciid can cabdilmalik bn abi sulaymaan qaala xadana سacيid bn jubayr can ibni cumara qaal kaana rasuulu lahi sal la alay waslam wuxuu aha yusallii kii tukada wahuwa muqbilun makata isagoo maka ka soo gadoomay ila lmadiinati usii socda markaa mako ka taga madiina usii socdaa qiblada dhowrka u duway cala raaxili taashiisii uu saaran yahay xayu kaana wajhu meeshuu usii jeedo ayuu tukanayay qaal fiihi nasalat waxaa ku soo arrinkaasi qowluhu tacaala fainamaa tuwalluu fafama wajhu allah meel allaala meeshii ina jeediyo u jeesataan wejiga ilaahay weeye faama wajhu llah wajhultashriif baytullahi iyo naaqatllahi oo kale weeyaan bay qaar dhaheen qaar waxay leeyihiin uddaa sideeda faama wajhullah ilaahay baa garanaya waa sifaadkii bay ka mid tahay marka uddaa masalat listiwa iyo masalada salaada jiray iyo intaba waxaa weeyaan masaaisha ijtihaadiga ah muxuu ahaa waxay ka mid tahay sifaadka ah ee culummadu ay dhaheen amiruuha kamaa jaad siday tahay ku mara xadaanaahu abu qurayb abaranaa ibn mubaarak bn abi zaid xaa xadaanaa ibn umer xadaanaa abi kulhm can cabdilmalik bhada isna naxwah wa fii xadiii ibn mubaarak wa ibnu abi zaaidah uma tala wuxuu akriyey uma tala wuxuu akhriyey ibnu cumar weeyaane faqowluhu tacala fainama tuwalluu faama wajh اllah waqaala fi hada nazla arrinkaasi kusoo degtay qofka salaada sunnada tukanaya ee daabadiisii iyo gaaridiisa ku tukanaya gaaridiisa ee aayadda ka hadlaysaa intii kale maxaa la yidhi fawalluu wujuhakum shadrahu masjid xaram xaggiisa ujeedsada ayuma kuntum fawalluu wujuhakum sadra qiblada xaggeeda ayaa la raba in la aado haddii dee aadan gaadiid saareen xadaana yaxya bnu yaxyaa qaala qara'tu calaa maalikin waxaa kaloo aayaddu ka hadlaysaa qofka salala oo qibladii garan waaya oo iska ijtihaada iyaduna lama sudayy faama wajhullahi bay noqon xadaana qiblat llahi xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can camr bn yaxya almaaziniy can saciid bn yasaar can ibni cumara qaal ra'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam baan arkay yusallii isagoo ku tukanaya calaa ximaarin dameer korkiisa wahuwa muwajihun ilaa khaybar xaggaa ee khaybar isagoo usii jeeda ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam dameer korkiisa qaar culimmada ka mida ah waxbay ka sheegeen oo xadiidka waxay leey waa shaad oo ama wuxuu khilaafayaa riwaayaadkii ay u badnayd fiqaadka kale nabiga calayh salaam wuxuu ahaa gaadiidkiisu raaxila hal bay ahaan jirtay laakiin isagoo dameer fuulayna nabigu waa sugnaatay sala allah alayh waaalih wasalam way dhacday mararka qaar inuu ximaar iyo dawaabay furi jiray sal allah alيh ali wasalam wahuma wajhun ilaa khaybar xaggaas u jeeday qaala xadana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa malikin nin la yidhaha daaro baa jira a'immada ka mida nuqaada ah oo kitaab ka qoray kitaab buu ka qoray bukhaari iyo muslim labadooda saxiix buu ka qoray wuxuu ku magacaabay atatabucu wاlilzaamaat ayuu ku magacaabay saxiix bukhaari iyo muslim uu raaraacay xadiistooda markaasuu qaar ka soo reebo wuxuu yidhi kuwan cillay leeyihiin way jiraan intaba waa laga jawaabaa xadaana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu calى mali can abi bakr bn cumar bn cabdiraxmaan bn cabdilahi bn cumar bn khaaab can saciid bn yasaar annahu qaala wuxuu yihi kuntu asiiru maca ibni cumara cabdulahi bn cumar baan la socday bidariiqi makata qaala saciid falamaa khashiitu subxa subaxii inuu waagi baryo markaa ka baqay oo habeennimadii baa la guurayaa witirkuna warkii waaga u baryo waqtigiisi wuu tegi nazaltu waan ka degay daabadaydii fa witirkii baan soo tukaday dhulka uma adragtu waan soo gaaray faqaala lii ibnu cumar baa wuxuugu yidhi ayna kunta xaggeen nooga hadhay faqultu waxaan le ku yidhi khashiitu lfajra waagaynu ugu dilnaa waan ka baqayo fanazaltu waan ka degay fawtirtu witirkay baan tukaday faqaala cabdulahi baa wuxuu yidhi alaysa laka fii rasuulilah quswa miyaada nabi maxamed ku dayanaynin calayh salaam faqultu bala wallaahi haah waan ku dayan asagaana amre ku dayanno qaala ina rasuula allah nabiga calayh salaam kaan yuutiru cala albaciiri isagoo gaadiidkiisii hashiisa saaran ama geeli naf geelaha iyo witirka tukan jira rasuulka sala allah aleh wasalam marka kow witirka inaan laga tegayn haddaad musaafir tahay laba in gaadiidka lagu tukan karo saddex witirka inuuna waajib ahayn oo sunno yahay lannahu waajibka maktuubada inuu nabiga calay salaam inuu ku tukan jirin gaadiid ayaa oo kuga soo nas ku caddaaday oo xadiis noo imaan doona marka in sunnada witirka inuuna waajib ahayn bikhilaaf maa dahaba bihi alxanaaf xanafiyadu ayagoo way khilaafeenoo waxay leeyahay witirku waa waajib laakiin farad ma aha yufariquuna bayna alwaajib waalfarad farad iyo waajib bay xanaaftu kala fariyaan oo waajib iyo farad waa u kala yahay jamhuurtu laakiin waxay leeyihin maya waa isku mid waxay leeyihin wixii ku sugnaada bidaliil qaci adila alqadciya kalqur'aani wa suna almutawaatira qur-aanka iyo sunnada mutawaatirka qaci la yarahdaaye wixii ku sugnaado awaamira waxaa la dhihi farad baa la dhihi axaadiisulaaxaad waxay ku sugnaadaana waajib baa la dhihi bay dheheen marka tafsiirkaasi u kala qaadeen laakiin waa taqsiim xaadi ah oo gadaal ka yimid waajibaadku si caama ayay waajib udahaayeen faradunaan waa la dhihi jiray waajibna waa la dhihi jiray laakiin fuqahada raxmatullaahi calayhim tatabucaadkooda iyo raaraacooda iyo ijtihaadaadkooday ka mid tahay raxmat ullaahi cala aljamiic waxaddaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can cabdillahi bni diinaar can ibni cumar annahu qaal kaana rasuulu llaahi sala allah alay wasalam yusallii calaa raaxilati xaytuma tawajahad bih meelala meesha u qaala cabdillahi bnu diinaar wuxuu yidhi kaana ibnu cumar yafcalu dalik saasuu yeeli jiray وxadثna عيسى بن حmاd المصري qال أخبرna لyث qال xadثnي بن hاdي عن cabd اللahi بن dيnاr عن cabd اللahi بن cمر أنhu qaala wuxuu yihi kana rasuul الlah nabiga عalaيه السلام yutiru calىa raaxilatihi raaxiladiisii hashiisa korkeeda isagoo saaran buu tukan jiray nabiga calayh الsalaaة waسلام qaala xadثnii xrml بن يحyى أخbarna iبn whbin أخbarna yuنus عن بن شhihاab عan sلم بn cabdالlah عan أbihi qaal kana rasuul الlahi salى الlaه عalيه وsلم wxua yusabixu kii sunaysta calى الraaxilati raaxilada korkeeda qibala ayi wajhin meel alla meeshii ay tawajaha u jehaysto daabadda iyo raaxilada ama nabigu u jehaysto wayuutiru calayha witirkana waa ku tukanki jiray korkeeda hayra annahu laa yusalli calayha daabadda iyo gaadiidka korkiisa kuma tukan jirin almaktuuba salaada la farad yeelay salaadaha faradka maya ummadii in xaalat daruura imaata mooyeen waxadatana camr bnu sawaade xarmala qaala akhbarana ibnu wahbin akhbarana yuunus can bnu can cabdilaahi bni caamir bni rabiica ahbaruu ana abaahu xadaa anahu samica anahu ra'aa wuxuu arkay rasuul allahi sala allah aleh wasalam yusallii subxa salaa sunnaa tukanaya bileyl habeenkii fi safari buu ku tukanayaa calaa dahri raaxilatihi gaadiidka korkiisuu ku tukanaya xaytu tawajahat meel alla meesha ula jeeysato ayuu iskaga tukanaya salaadda sunnada waana u bannaan tahay qofka musaafirka ah ama gaadiidka saaran qaala waxadaanaa moxamed bnu xaatim qaala xadaanaa cafaan bn muslim safaar qaala xadaanaa hamaam qaala xadaanaa anas bnu siriin qaala talaqaynaa anas bnu maalik anas bnu maalik baan la kulannay xiina qadima shaam qadima shaam waxaa laga wadaa ee qadima min ashaam buu ka yimid qadima shaam ay min ashaam buu ka yimid ee shaam ma gelaynin wuxuu ka tegey basre ahayd ciraaq buu ka tegay oo basra magaaladaasuu ka tegey ninkii xajaaj binu yuusufa markuu ciraaq xukumay oo dhibaato badan uu dadka u geystay oo aad u caburiyey nin xishoonaya munan ahayn saxaabi iyo taabici iyo man tabicahum intaba wuxuu maarata u ma jirin anas marka radi allaahu canhu caasimadii buu aaday dimishki buu aaday cabdilmalik bin marwaana ninka soo dirsaday inuu u soo dacweeyo oo ninkan ummadda ka qabo soo noqodkiisii baa laga hortegay caynu tamar baa looga hortegay meel ciraaq iyo shaam udhexaysa fatalaqaynaahu bicayni tamrin caynu tamar baan ugu tagnay buu le maxamed anas binu siriin oo anas binu maalik baa lagu soo dhaweynaya halkaasa laga soo wadi rabaa nin odaya saxaabi jaliil oo qiimo badan buu ahaa cumrigiisana markaa da'weeye boqol buu ku dhow yahay caynu tamrina waa meel waaqacadii dhacday khaalid bin walid ciidankii hogaaminayay gaalada isku heleen aakhira cahdi abubakar radia allahu canhu waaqac xoog oo dagaal weyn ka dhacay bay ahayd fara'aytu yusallii cala ximaar ra'aytu waxaan arkay yusallii calaa ximaarin isagoo ku tukanaya dameer korkii wajhu daka aljaanib dhinacaasuu sii jeeday wa umaha hamaan baa ishaaray haka jaanibkii can yasaari qibla qiblada bidixdeeda yuu iska sii jeedaa xagga qiblada uma jeedo faqultu lahu waxaan ku yidhi buu leeyahay anas baa weydiinayaa anas binu siriin baa ninkaa ay samida yihiin ee anas binu maaliya anas binu maalik baana u bixiyey anas binu siriinka magaca anasa isagaa u bixiyey oo siriinkaasa wuxuu ahaa mawlaa anas binu maalik buu ahaa reer siriin marka mawlahoodii anas buu ahaa qultu waxaan ku idhi lahu anas binu maalik yaa mawlaaya ra'aytuka waxaan ku arkaa tusallii adoo tukan liqayri qibla meelan qiblada xaggeeda qiblada aan ahayn ee u sii jeeday qaala wuxuu yihi lowlaa anii ra'aytu rasuula allah haddaan arkay nabiga calayh salaam oo yafcalu saa samayn lam afcalu ma sameeyeen buu yidhi ah, siriinka laftirkooda aabbahoodana aynu tamarkaasa laga soo qabtay dadki la soo qabtay buu ka mid ahaa baabu jawaazil jamci bayna salaatayni fi safar markaas ah. joog allah alam sal